بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني والستون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال wuxuu yihi xarama rasuulu الlahi salى الlahu عalayh وعalى آله وsلم yowma khaybara maalintii khaybar nabigu wuxuu xarimay alxumura alinsiya dameeraha dadka la nool waxaa ku baxay dameer furowga isagu insi ma aha wa luxuuma albiqaali iyo hilibka baqlaha baqasha hilibkeeda wa kulla dii naabin min asibaac iyo xayawaan kasta oo dugaagga ka tirsan oo mici uu ku ugaarsada leh wa kulli dii wa kulla dii mikhlabin min atayr iyo xayawaan kasta ama shimbir kasta oo ciddi ay ku ugaarsato leh rawaahu tirmidi alaslu fii jamiici alacima waxa la cuna waxaa asal u ah alxillu inay xalaal yihiin asal ahaan waa inay xalaal yihiin faina allaha axalla licibaadihi faina allaha axalla licibaadihi maa akhrajathu lardu allah addoommihiisa wuxuu u xalaaliyay wixii dhulku ay soo saarto min xubuubin oo midho ah wa himaarin iyo midho wa nabaatin mutanawic iyo waxa dhulka ka soo baxa oo kala duduwan wa axalla lahum xayawaanaati albaxri waxaa kaloo u xalaaleeyey xayawaanaadka badda ku jira kullahaa dhammaanteed xayaha wa mayitaha kii nool iyo kii dhintay wa amaa xayawaanaatu lbari xayawaanaadka beriga miyaa fa abaaxa minhaa wuxuu xalaaleeyey jamiica atayibaat wixii wanaagsan oo dhan kal ancaami hamaaniya sida nicmoolayda siddeedda ah iyo wa gayrihaa wixii soo raaca iyo wasuyuud ugaarta alwaxshiya ee duurku jirka ah min tuyuurin ama shimbira ha ahaadeen wakayrihi ama wax kale ha ahaadeen wa innamaa xarama min haada annawci xayawaanaadkan barriga wuxuu allah ka xaaraantinimay alkhabaa'if wixii xun wa jacala lidaalika xaddan wa faasilan taxriimkaasna wuxuu yeelay xad lagu aqoonsado iyo wax asaga iyo xalaashii kala sooca wa rubamaa cayana bacda almuxaramaat muxaramaadka qeyb ka mid ahna inuu caddeeyaa dhici karta oo la magac dhabo oo afka lagu dhufto kamaa cayana fii hada alxadiid sida xadiiskan uu u sheegay alxumur alahliya iyo walbiqaal waxarama u xaaraantinimo waqaala wuxu uhi inaha rijsun waa xaaraan wa ama alxumur alwaxshiya dameer farowga miya fa inaha xalaalun waa xalaal wakadalika xarama sidoo kale shaaricu wuxuu xaaraantinimay dawaati lanyaabi min asibaac wixii micile oo dugaag ah ka diibi sida di'biga walasad iyo libaaxa waannamir shabeelka wathaclab dawacada walkalb wa wanaxwiha wa kulli dii mikhlabin min aطayr iyo mid kasta oo ciddi leh oo shimbira yasiidu bimakhlabihi oo ciddidiisa ku ugaarsada kasaqri sida gorgorkoo kale iyo walbaashiq wanaxwihimaa baashiguna waa xayawaanaadkaas arsada wamaa nahaa can qatlii sidoo kale wuxuu wuxuu cayinay wixii shaaricu u reebay in la dilo ka suradi shimbirka surad la yidhaahdo oo uu shaaricu yidhi yaan la dilin nabigu sala allahu alay wasalam uu reebay dilkiisa wixii marka dilkiisa la reebana waa xaaraan wixii la amro in la dilana waa xaaraan labaduba waa xaaraan wixii la reebay in la dilo haddii wuxuu xaaraan ku yahay lama cuni karo ilaa bacda qatlihi in la dilo maane saas daraaddeed waa xaaraan wixii shaaricu uu amro in la dilana maxaa loo xaaraantinimeeyey haddii hadduu xalaal yahay hala dilo shaaricu ma dhaheen labaduba marka waa xaaraan wixii uu yidhaahdo hala dilo iyo wixii uu reebay in la dilo aw amara biqatli ama u amray in la dilo kalquraabi tukihi oo kale iyo naxwiga wixii soo raaca labadooduba waa xaaraan fa inaha muxaramatun waa xaaraan wamaa kaana khabiisan wixii khabiisa kalxayaati sida abeesooyinka iyo walcaqaarib iyo haaraanka iyo walfiiraan jiirarka wa anwaaci alxasharaat wakadalika waxaa la mida maa maata xadfa anfihi min alxayawaanaati almubaaxa xayawaanaadka mubaaxa wixii iska dhinta o iska baktiya ow dukiya dakaatan gayra sharciyatin ama la gowraco gowrac aan sharci ahayn fa inahu muxaramun buu yiri allahu aclam alxadiidu thalith wasituun can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi lacna rasuulu اllah sala allahu alayh wala alih wasalam nabigu wuxuu lacnaday almutashabihiina min alrijaali biاnnisaa nimanka dumarka isku shabaha isku ekaysiiya wاlmutashabihaati min الnisaaءi bالrijaal iyo dumarka ragga isku ekaysiiya rawahu الbukhaari alaslu fi jamiici اlumuuri اlcaadiyati arrimaha caadiga ah waxaa asal u ah alibaaxa inay mubaax yihiin falaa yaxrumu minhaa arrimahaas caadiga ah xaaraam kama noqdo ilaa maa xaramahu allahu warasuuluh allah i rasuulkiisu waxay xarimeen mahay imaa lidaatihi daat ahaantiisa wixii loo xarimay kalmaqsuubi wixii lasoo boobay oo kale wamaa khabuha maksabuhu fii xaqi الrijaali waالnisaa iyo wixii shaqadiisu ay xaaraan tahay raggana laga reebay dumarkana laga reebay maksabkiisa khabiid ah waxa maksabkoodu uu khabiidka yahay waxaa ka mid a ah wixii ka soo baxa haweeneydu wixii jirkeeda ay ka ganacsato isna waa khabiid wa ima litakhsiisi اlxilli biaxadi sinfayni ama xalaalnimada labada jinsi mid ka mida ah in lagu khasiso oo la yidhahdo jinsigaasna waa u xalaal kan kalena waa ka xaaraan kamaa abaaxa shaaricu sida shaaricu u baneeyey libaasa dahabi dahabka xirashadiisa iyo walfidati qalinka xirashadiisa iyo walxariiri linisaa dumarka waxaramo cala rijaal raggana uga reebay wa amaa taxriimu shaaric shaarica inuu xarimay tashabuha arijaali binnisaa miya raggu inay dumarka isku ekaysiiyaan wanisaa wa tashabuhi nnisaa'i birijaal fa huwa caamun fi libaas tashabuhaas waxaa soo hoosgelaa dharkii walkalaami hadalkii iyo wa jamiici alaxwaal xaaladaha oo dhan hal meel inay iska shabahaan lama rabo dharkiina iska shabahaan lama rabo hadalkiina iska shabahaan lama rabo socodkiina iska shabahaan lama rabo waa inay kala duwanaadaan falumuuru arrimuhu alaaatu aqsaamin waa saddex qaybood qismun mushtarakun bayna arijaali waannisaa qayb ragga iyo dumarka labadaba waa mushtarak waa ka wada dhexeeya min asnaafi libaasi wa gayrihi dharka iyo wixii soo raaca mushtarak labadoodu waa isla qaataan fa hada jaaizun linowcayni labada noocba waa u bannaan yahay lianna alasla alibaaxa maxaa yeele asalku waa ibaaxada walaa tashabuha fiihi tashabuhna kuma jiro ee tashabuh wuxuu soo galaa wixii dumarka khaaska u ah ee lagu yaqaano ninka hadduu qaato markaasuu tashabuh sameeyey ama wixii ragga lagu yaqaano khaaska u ahaa haweenaydu hadday xirato markaasuu tashabuhu yimaada laakiin wixii labadooduba isla qaataan tashabuh kuma jiro wa qismun qaybna mukhtasun birijaali ragguu khaas ku yahay falaa yaxilu linisaa dumarka xalaalu ma aha wa qismun mukhtasun binnisaa falaa yaxilu lirijaal ragga xalaalu ma aha wa min alxikmati fi nnahyi can itashabuh xikmada ku jirta tashabuha in la iska reebay waxay tahay ana allaha tacaala jacala lirijaali cala annisaa'i daraja allah ragga dumarka waa ka sarraysiiyey ayagaa marka khulafadii dhulka ah wa jacalahum qawaamiina cala nisaa wuxuuna ka yeelay kuwa dumarka maamula wa mayazahum wuxuuna ku soocay oo dumarka uu kaga soocay biumuurin qadariyatin umuur qadari ah oo umuurin sharciyatin iyo umuur sharci ah umuurta qadarigaaho ay ka mid tahay inay ka go-aan adag yihiin dumarka oo ay ka qalbi adag yihiin oo ay ka adkaysi badan yihin kana sabar badan yihin dumarkuna intaas malaha umuur qadari ah iyo umuur sharci ah oo loola jeedo wixii sharciga ayaga gaar ahaan uu siiyey fa qiyaamu haada tamyiis tamyiiskaas inuu taagnaado kala socnaantaas raggu ay dumarka ka soocayiin inuu taagnaado wa hubuutu fadiilati arijaali cala annisaa iyo dheeraadka raggu dumarka ay dheer yihiin sugnaanshaheeda maqsuudun sharcan wa caqlan waa arrin maqsuud ah oo loo dan leeyahay caqli ahaan iyo sharci ahaan fatashabuhu rijaali bnisaa raggu inay dumarka isku shabahaan yahbitu bihim can haadihi daraja rafiica darajadaa saraysa ayuu kasoo dhaadhicinaa wa tashabuhu nisaa'i birijaali yubdilu tamyiiz dumarku inay ragga isku ekaysiiyaanna waxaa ka dhalanaya tashabuhi waxaa ula jeedaa kala soocnaantii raggii dumar kala socnaay inuu meesha ka baxo wa aydan fatashabuhu rijaali bnisaa raggu inay dumarka isku shabahaan bilkalaami hadalka xagga hadalka isaga shabahaan iyo walibaasi dharka xirashadiisa iyo wanaxwi daalika min asbaabi takhanuf wuxuu ka mid yahay asbaabaha takhanufka keena oo loola jeedo isjiljilcinta iyo isdabdabcinta waana dabeecad dumarku ay leeyihiin e ragga laguma yaqaano wa suquuط اakhlaaq akhlaaqdu inay dhacdo oo meeshay ka baxdo wa raqbatu lmutashabihi binnisaa fi likhtilaaqi bihinna waxaa kaloo meesha ku jirtaa ninka dumarka isku ekaysiinaa wuxuu rabaa dumarka inuu dhex galo fi likhtilaaqi bihinna ayaga inuu ku dhex darsamo alladii yukshaa minhu lmaxduur kaasoo looga cabsanaa halis badan inay ka timaado hadhowdi intuu dhex galo siduu dumarka isku ekaysiinaa markuu fursad helana uusan cafin wa kadalika bilcagsi dumarkuna waa la mid ayaguna wa haadihi almacaani alsharciya ujeeddooyinkan sharciga ah waa xifdu maraatibi arijaali wa maraatibi annisaa ragga darajooyinkooda in la ilaaliyo dumarka darajooyinkooda wa tanziilu kulli minhu mansilata iyo mid kastoo ayaa ka mid ah darajadiisa in la dejiyo alatii anzalahu llahu bi ilaahi u dejiya mustaxsanun waa wax la fiicnaysto oo dadka la fiican caqlan caqli ahaan kama anahu mustaxsanun sharcan sharci ahaanna u fiican yahay waidaa aradta haddaad doonto an tacrifa inaad aqoonsato darara tashabuhi taam tashabuha taamka dhibaatada uu leeyahay ragguna inay isu ekaysiiyaan dumarka dumarkuna ragga isu ekaysiiyaan wa cadamu ictibaari lmanaasil manaasisha iyo darajooyinkay kale leeyihiinna inaan la fiirin fandur fi hada alcasri wuxuu yidhi casriga aan ku jirna bal fiirin ila alikhtilaati saaqid isdhexgalka liita alladii dahabat macahu algayratu diiniya isdhexgalkaasoo qiiradii diiniga ahayd meeshay ka baxday qiiradii diiniga ahayd oo dhan ikhtilaadkaas dartiisay la baxday waalmuru'a alinsaaniya iyo xishoodkii insaaniga ahaa waalakhlaaq alxamiida iyo dhaqamadii fiicnaa waxalla maxallahu kuwaas booskooda waxaa degay diddu daalika kaas wixii kasoo horjeeday min kulli khuluqin radiil oo dhaqan liita oo dhan ah wayushbihu haadaa kan waxaa u eg oo huwa ashaddu minhu ama waaba ka daran yahay tashabuh almuslimiina bilkufaar muslimiintu inay gaalada isku ekaysiyaan fii umuurihim arrimahoodana ay isugu ekaysiiyaan almukhtasa bihim ayaga gaarka ku ah tashabuhna meeshaasuu galaa wixii gaalada lagu yaqaano oo khaas ay leeyihiin dadka muslimiinta ah inay isaga ekaysiiyaan kanuu lamid yahay ama waaba ka daran yahay fa innahu sala allahu calayhi wala ali slam nabigu qaala wuxuu ihi man tashabbaha biqowmin qolo qofkii isu ekaysiiya fa huwa minhum wuu ka mid yahay haddii marka gaalada oo isu ekaysiiyana meeshay ka baxaan u ka baxa hadduu muslimiinta isu ekaysiiyana muslimiintu meeshay ka baxaan u ka baxa fa ina tashabuh adaahir isu ekaysiinta daahirka ah ee muuqda oo tusaale ahaan dharkii socodka isaga ekaysiiyo yadcuu wuxuu u yeera ila tashabuh albaatin tashabuh isu ekaysin xagga baatinka waxay aaminsan yihiinna inuu isaga ekaysiiyo ama waxaa la dhihi karaaba tashabuhan daahirka ah waxaa asal u ah tashabuh baatin ah mararka qaarkoodna tashabuha daahirka ah wuxuu keeni karaa tashabuha baatinka marka waa islaasimaan labadooda daahirka hadduu isaga ekaysiiyo marka dambena waxay aaminsan yihiin inuu ka tashabuhay u dhowdahay walwasaa'il wdaraa'ic ila shuruuri qasada shaaricu xasmaha min kulli wajhin wadooyinka iyo daraaicda oo isla wadooyinka ah ila shuruuri ee sharta loo maro qasada shaaricu shaaricu wuxuu u qasday xasmahaa inuu gooyo min kulli wejhin weji kasta oo macnaheed uu yahay caqaa'idda ay aaminsan yihiin gaalada ee baatilka ah wasiilada loo maraayo waa tashabuhan daahirka ah ilaan tashabuhan daahirka marka dambe wuxuu keenaa waxay aaminsanaayeen qofku inuu ku qanco bacdamaa marka tashabuhan daahirka uu wasiilo u yahay ilaa haada ashar wasiiladii marka waa la gooyey wasiilo kasta oo qofka gaarsiinaya shirki ama shay muxaram ah waa xaaraan waxaana soo marnay qaacidadii fikiga ahayd oo ahayd alwasaa-il laha axkaam almaqaasid wasiilo kasta ahay maqsadka xukunka uu qaato ayay qaadanay alxadiiث الraabiع والsituun can abi hurayrata radي allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wعalى ali wslm nabigu wuxuu uhi maa anzla allahu da'an ilaahay sooma dejin cudur ilaa anzla lahu shifaaءa hadduuba soo dejiyaba caafimaad ama daawo ayuu usoo dejiyay riwaayadaha qaarna ilaa anzla lahu dawaa'an daawo ayuu usoo dejiyey rawaahu bukhaarي alinzaalu hunaa bimacna taqdiir soo dejintan waxaa laga wadaa qadaritaan cudur ilaahay uu qadaray ma jiro ilaa wuxuu u qadaray daawadiisa wax kastoo marka cudurro ah oo dhulka yaalla daawadoodiina dhulka waa la joogaan cudur marka aan daawo lahayn ma jiro cudurrada la leeyahay daawo ma laha sax ma aha dadka basharka ah xaq uma laha wixii aqoontoodu ay gaari weydo inay anfiyaan wixii marka aysan gaari karin daawo male inay dhahaan sax ma aha laakiin waa inay ku gaabsadaan daawadooda ma naqaan annaga daawo uma hayno ilaa cuduro badanoo waagi hore waxaa jiri jiray la yihahda daawo ma leh kadibna daawo loo helay taasi marka waxay daliilu tahay cudur kastaa inuu daawo leeyahay laakiin basharku inuu gaarana waa dhici karta inuusan gaarina waa dhici karta fa fii hada alxadiid xadiiskan waxaa ku jirta ihbaatu alqadaa'i waalqadar alqada walqadar sugitaankiisa waa ihbaatu lasbaab asbaabta sugitaankeeda asbaabtaas oo loola jeedo sababta cudurka lagu baabi'iyaahi waa daawada daawadu marka waa sabab oo sabab waxay u tahay qofka caafimaadkiisa laakiin haddana idanka ilaahay waa inuu meesha yaallo shaygu marka daawo waa noqon karaa laakiin waa in haddana idanka ilaahay oo in la helo ayadoo shayguu daawo yaha waxaa dhici karta qofku inuusan ku caafimaadin macnaheedu maaha inuusan daawo ahayn daawo waa yahay laakiin idanka ilaahayaan meesha oo le waqad taqadama waxaan soo marnay ana hada alasl alcadiim asalkan weyn oo ihbaatu alqadaai walqadar haabitun bilkitaabi wasuna wa yu-ayiduhu alcaqlu walfitra caqliga iyo fitraduna waa taageerayaan falmanaaficu diiniya waxa wax tara xagga diinka iyo wadunyawiya xagga adduunyada walmadaar iyo wax wax dhiba diin ahaan iyo dunya ahaan kulluhaa biqadaa illaahi wa taqdiiri qadaha ilaahay taqdiirtiisay ku dhaceen caalamkan waxaa ilaahay qadarin ma imaan mana ka dhacaan qad axaata biha cilman ilaahay waa ogaa intaysan dunida ka dhicin wa jaraa biha qalamuhu qalinkiisa ayaana ku dureersaday looxul maxfuudku ilaahay ku qoray wa nafidat biha mashii'atuhu mashii'adiisa ayaana ku fushay ilaa hadduusan dooni lahayn ma dhaceen qad shaaa qadaahu waqadarahu uma kataba fi lowxi lmaxfuud uma shaa'ahu wayasara alcibaada addoomaha wuxuu u fududeeyey lificli lasbaab asbaabta inay sameeyeen alatii tuusilhum ila almanaafic walmadaar asbaabtaasoo gaarsiinaya waxtarka iyo wixii wax dhibaa fakullun muyasarun limaa khuliqa lah qof kasta oo basharka ka mid ah wixii loo abuuray baa loo fududaynaa min masaalixi diin ha ahaadeen iyo wadunyaa wa madaariima iyo wixii wax dhibaa wasaciidu qofkaa liibaanay man yasarahu allahu liaysari lumuur wa aqrabiha ilaa ridwaan illaah qofka liibaanay ee nasiib kale waa qofka ilaahay u fududeeya arrimaha kuwa ugu dhow raalli ahaanshaha ilaahay gaarsiina waddada ugu dhow ee raalli ahaanshaha ilaahay gaarsiina qofkii ilaahay uu waafajiyo inuu maro ninkaasaa nasiib leh wa aslaxyaa lidiinii wa dunyaahu oo diinkiisana u hagaajin og adduunyadiisana u hagaajiyo og washaqiyu ninka nasiibka daran man incakasa calayhi lamru waa ninkii arrintu iska dabamareydo wa cumuumu hada alxadiid xadiiskan cumuumkiisa yaqtadii wuxuu keenay ana jamiica alamraad albaatina wadaahira jirooyinka gudaha ah iyo kuwa daahirka ah lahaa adwiyatun inay leedahay daawooyin tuqaawimuhaa oo iska dhicda iska difaacda tadfacu maa lam yanzil daawadaasi cudurka aan imaanin bay ka hortagtaa waa daawooyinka hortaga loo isticmaalo wa tarfacu maa nazala bilkuliyati ow tukhafifuhu wixii yimaadana meeshay ka saartaa oo way qaadaa gebi ahaan ow tukhafifuhu ama qaadi maysay xoogaa way fududayna laakiin daawooyinku inta waa noqon karaan wa fii haada xadiiskan waxaa ku jirta atarqiibu dadka in lagu booriyo fii tacallumi tibi labdaan inay bartaan wixii caafimaadka jirka ku saabsan kamaa yatacallamu kamaa yutacallamu tibu lquluub sida loo baranaa quluubta daaweyntooda quluubta de waxaa lagu daaweeyaa wixii ilaahay uu soo dejiyey oo qur'aanka ah iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam baa lagu daaweeyaa quluubtuna way jirataa jiradeeduna waa laba nooc mar wuxuu noqon karaa marad shubha ah marna wuxuu noqon karaa marad shahwa ah labaduba marka waa jiro qalbiga ku dhacda daawadeeduna waa wixii ilaahay uu cirka ka soo dejiyey wa anna dalika min jumlati alasbaab dibbiguna wuxuu ka mid yahay asbaabta annaafica ee waxtarka leh wa jamiicu usuuli dibbi caafimaadka usuushiisa dhammaanteed wa tafaasiiluhu tafaasiilsiisa sharxun lihada alxadiis xadiiskan bay sharxayan wax kastoo caafimaad kusaabsan xadiiskan bay hoos imaanayaan lianna shaarica maxaa yeele shaarica akhbaranaa wuxuu noo sheegay ana jamiica aladwaa cudurrada oo dhan laha adwiya inay daawooyin leedahay aladwaa waa jamcu daa'in waana cudurka adwiyana waa jamcu dawaa fa yanbagii lanaa waxaa noo fiican an nascaa inaan ku dadaalno ilaa tacalumihaa daawooyinkaas barashadooda wa bacda daalika markaan barana kabacdina ila alcamali biha inaan ku dhaqanno wa tanfiidihi aan fulinno waqad kaana waqad kaana yadunnu kahiiru min annaas in badan oo dadka kamida ah waxay moodi jireen anna bacda alamraadi cudurrada qeyb ka mida ah laysa lahu dawaa-un inuusan daawo lahayn kasalli wa naxwihi sida t b-da iyo wixii lamida ah. waayadii hore waxaa la aaminsanaa t b-du inaysan daawo lahayn waa dambaa laakiin waxaa la ogaaday inay daawo leedahay cudurada hadda marka leeyahy daawo ma lehna daawo waa leeyihin laakiin cilmigii basharku weli ma uusan gaarin daawadaas wa cindama irtaqaa cilmu ibi cilmu ibiga markuu kor u kacay oo aqoontii ay badatay wa wasala annaasu ilaa maa wasaluu ilayhi min cilmihi dadkuna ay gaareen meesha ay gaareen oo aqoontiisa ah carafa annaasu dadku waxay garteen misdaaqa hada alxadiid xadiiskan runnimadiisa wa annahu calaa cumuumihi cumuumkiisan inuu baaqi ku yahay wa usuulu ibi ibiga usuushiisu caafimaadka ah, waxaa asal u ah tadbiiru lgidaa qofku cuntadiisa inuu habeeyo cuntadiisu inay u habaysan tahay wuxuu arko inuusan iska cunin iyo waktiguu doono inuusan iska cunin laa yaakula oo loola jeedo qofku inuusan wax cunin xataa tasduqa shahwatu rabitaanka raashinka uu rabo ilaa ay run noqoto wayanhadima aطacaamu assaabiqu raashinkii markaas ka horreeyey uu cunana in la dheefshiido inhidaaman shiiditaan taaman oo taam ah oo macnaheedu uu yahay qofka iyadoo calooshiisa raashin uu ku jiro waa inuusan raashin kala cunin qofkii sidaas yeelan waa qof gacmihiisa iyo lugihiisa cudur ku doontay maya mamnuuc qofku raashinka marka uu cunaa waa inuu gaajoon yahay waa inuu baahan yahay halaathun muhlikaatun lilanaam saddex arrimoodba dadka waa halaagaan soo ma ahayn maxaa ku jiray wa idkhaalu aطacaami cala aطacaami raashin ayadoo caloosha ku jiro qofku inuu raashin kale ka dabageeyo wayataxaraa waan inuu ku dadaalo alanfac wixii waxtar badan min alakdiyati oo cuntada cuntada waxtarkeedu uu badan yahay wadalika bixasabi xaalati alaqdaar waxayna ku xihan tahay meesha uu degan yahay walashkhaas qofka nooca uu yahay iyo alaxwaal xaaladda markaas uu ku jiro walaa yamtaliya min alطacaami waan inuusan ka dhergin raashinka imtilaa'an dhergitaan yaduru yaduruhu musaawalatuhu dhergitaankaas oo inuu shiido oo uu ka shaqaysiiyo dhib u keenaa ilaan waa xubin jirka ka mida xubinta raashinka shiidee qofka hawsha uu qabanaa hawl ka badan haddii loo keeno waxay u dhowdahay marka dambe inuu ka caajiso oo uu qaban kari waayo waxaan na ilaahay wuxuu ugu talagalay shaqo mucayana inay qabtaan marka waa inuusan raashinka wax alla wuxuu heli kara inuusan calooshiisa ku dhubin uusan ku shubin hadhowdii dheefshiidku uu qaadi kari waayo maya iqtisaad wasacyi iyo inuu ku dadaalo fii tahdiimihi shiiditaankiisa bal ilmiisaanu miisaanku wuxuu yahay qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu caafimaadku marka waa intaas wakuluu wax cuna washrabuu caba walaa tusrifuu hana iska badinina israaf yaan la samayn xadka yaan la dhaafin inta loogu talagalay qofku waa ka cuno markuu u baahan yahay ha cuno inta kalena ha iska daayo waa rabaa keliya qofku hadduu u cuno asaa cudur doontay wayastacmilu alxamiyata can jamiici almuudiyaat waana inuu adeegsado waa inuu ku dhaqmo ka hortag alxamiya ka hortag can jamiici almuudiyaat wixii dhib ah oo dhan ka waa inuu ku dhaqmo fii miqdaarihaa miqdaarteeda wixii wax ku dhiba ah. miqdaarihaa maxaa loola jeedaa raashinkan asalaantiisa wax ma dhibo laakiin haddii aad badsato meeshii tumin qofka uga filan hadduu nuskiilo ka dhigto dhibuu keena dhowdii raashinkii asalaantiisa muudi ma aha laakiin miqdaarkiisaana wax ku dhiba intii loogu talagalay in ka badan uu qofku isticmaalay aw fii daatihi ama daat ahaanteedee waxu dhibe miqdaarkeeda ma ahaane daat ahaantiisu waxu dhibaa ka laxmi lkhinsiir oo kale hilibka doofaarka oo kale kiisa yar kiisa badan waa mu'di qofka dhib uu keenaa aw fii waqtiha ama waqtigeeda waqtigeeda maxaa loola jeedaa raashikana salaantiisa mu'di maaha laakiin waqtiga uu cunahaa khalad ah oo tusaale ahaan ayadoo calooshiisii raashin uu ku jiro oo la rabay calooshaas inuu ukaado ilaa ay faaruq ka noqoto ayuu mid kale ka dabageeyey waktigaas marka raashinkan munaasib ma ahayn mu'di waayo marka fii waqtihi uma in amkana alistifraaq wuxuu yihi intaa kadib in amkana hadday suuragal tahay alistifraaq qofku calooshiisa inuu bixiyo wa xasala bihi lmaqsuud ujeedadiina ay ku xasisho ilan caloosha bixinteedu waa aslu ibi intaas maqsuudkiisii oo uu maqsuudkuna wuxuu inuu caafimaado soo ma aha intaas haddii la helo min duuni mubaasharati اladwiya asagoo daawo aan qaadan fa huwa alwlaa walanfac waa sida fiican oo waxtarka badan qofku marka hadduu calooshiisa intuu bixiyo caafimaad uu ku helo intuu daawo qaadan lahaa ayadaa uga fiican uu leeyahay ya fa huwa alowlaa waa midka owlaysan walanfac waxtarka badan fa in idura ila dawaa laakiin intaa kadib hadduu ku khasbanaado inuu daawo qaato istacmalahu daawadii waa adeegsanaa bimiqdaarin in qiyaas ah intii loogu talagalay wayanbaqii waxaana fiican allah yatawallaa daalika arrinkaas inuusan tawallinoo uusan gacanta ku qabanin ilaa caarifun wa tabiibun xaadi qof yaqaana oo dhakhtar ah oo xeel dheer maahane qof kale inuusan daawadaas dadka uusan siinin waclam ogow anna diiba alhawaa'i hawada nadiifka ah wa nadaafata albadani iyo jidhka nadiifka ah iyo wahiyaabi dharka nadiifka ah waalbucdu can irawaaxi alkhabiisa qofku inuu ka fogaado wixii ura ah inuu ka fogaado khayru cawnin cala asixati waxa caafimaadka taageera waa kuwa ugu fiican kuwaas intaas qofkaad weyli karo uu ku dadaali karo si kale haddii loo dhigana qofka caafimaadka in badan oo ka mid a ah caafimaadkiisu wuxuu ku xihan yahay hawada nadiifka oxyjiinka ah uu qaadana ay ku xihan tahay qof kastaa qofka kale oksijiinkiisu intuu ka nadiifsan yahay waa ka caafimaad badan yahay marka waa khayru cawnin cala asixati caafimaadka waxa taageera waa kuwa ugu fiican wa kadalika riyaad almutawasita waxaa la mid ah qofku riyaado inuu sameeyo dhexdhexaad ah jidka qofka inuu dhiso laakiin waa inaysan xadka ka bixin wakti badan oo inaysan ka cunin fainaha tuqawi alacdaa waxay xoojinee xubnaha jirka iyo walacsaab acsaab neerfa neerfaha iyo wal awtaar seedaha waxaasoo oo dhan jirku waa xoojina u leeyahay muruqyadana waa la mid wa tusiilu lfadalaat riyaadadaas waxaa kaloo meesha ay ka saartaa wixii jirku uu iska soo tuuray ile raashinkan jirku markuu shiido wixii uusan u baahnayn bannaanka u soo saaraa waxa soo saaritaankoodana jidka waxaa ku taageera qofku riyaadada uu sameeyo wa taadimu laqdiya thaqiila dheefta ama raashinka culusna riyaadadu ayadaa burburida ilan jidkii baa si fiican u shaqaynaa wa tafaasiilu tibi macruufa cinda alatibbaa wuxuu yidhi ib tibiga ama caafimaadka tafaasiishiisa macruufatun waa la yaqaanaa cinda alatibbaa dadka dhakhaatiirta waa yaqaanaan walaakin hadihi اlusuul alatii dakarnaha yaxtaaju ilayha kulu axad lakin usuushan aan soo sheegnay qof kasta u baahan yahay buu yihi marka khulaasa aad u fiican uuna siiyey raxmat ullaahi caleyh wasaxa canhu sala اllahu alay slam nabigu waxaa ka sugnaatay inuu yihi ashifaau fii halaatin caafimaadku saddex buu ku jiraa sharطatu maxjamin jeexitaan oo toobid qofka marka la tooba ilan waa in la jeexo si dhiiggii wasakdaa looga soo saaro marka toobitaanku waa qeyb tibiga ka mid ah aw sharbatu casalin ama malab cabitaankiis aw kayatun binaarin ama gubitaan dab lagu gubo waa qeyb asaguna ka mid ah daawada caafimaadku nabigu wuxu saddexdaasi ku jirtaa gubitaanka iyo casalka oo la cabo iyo toobidda nabigu marka wuxuu intaas ku daray sala allahu alay salam inuu yihi wa anhaa ummatii can ilkayi ummadayda waa ka reebay inay isgubaan saddexdaas caafimaad ku jira laakiin gubitaanka umadeyda waa ka reebay haddaba hadduu caafimaad ku jira maxaa loo reebay culimmadu waxay leeyihiin alqayatu binnaar waa inay noqoto alcilaaju alakhiir daawada ugu dambaysa ee qofka lagu daya waa inay noqoto waa inaan lagula degdegin qofka gubitaanka waxaa kaloo nabiga ka sugnaaday inuu yihi alxabatu sawdaa xabatu sawduhu shifaaun min kulli daain cudur kasta daaway u tahay laakiin miqdaarka ay daawada ugu tahay iyo ay daawada u tahay iyo maxaa lagu daraa intaa lala ekaysiina waxaasoo dhan hade waxay u baahan yihiin dad aqoon lehay u baahan yihiin alcuudu lhindiyu waxaa kaloo nabiga ka sugnaaday inuu alcuudu lhindiyu qori waa qoray ka mid a qoryihi hindiya laga keeni jiray cuudkaas hindiga fiihi sabcatu ashfiya waxaa ku jira toddoba daawo yusacadu min alcudrati dadka sankaa looga shubaa waxaana looga shubaa cudur cudro la yidhaahdo inuu daawoy oo loola jeedo dalqada dalqadaasna daawo uu yahay wa yuladdu min daati اljanbi cudurka daatuljanbi la yidhaahdana dadka waa looga daaweeyaahoo luddiga macnihiisu wuxuu yahay qofka in lagu qaloombiyo daawada marka dadka waa la cabsiyaa daatuljanbiyaa laga cabsiyaa daatuljambina waa maxay waa waxaa dadku hadda ay dhahaan koolba-aaryada hawadaas jirka gele isagana daawo u yahay alxumaa min fayxi jahannama nabigu wuxuu yihi qandhadu jahannamo kulaylkeeda ayay ka mid tahay waa jahannamo oo soo neefsatay qayb ka mid ah faabriduuha bilmaai nabigu wuxuu yidhaahday biyaha lagu qaboojiyo qofka marka qandhada laguma dhaafo sababto ah dhiigka dhaqsay ku dhamaynen waxaana macluuma oo la ogaaday qofka haddii la qaboojiyo qandhadu inay ka joogsanayn faabriduuha bilmaai nabigu wuxu yhi marka hala qaboojiyo rakasa fi ruqyati min alcayni wاlxumati wاnnamlati nabigu sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam wuxuu ogolaaday wuxuu oggolaaday fi ruqyati tufitaan min alcayni qofka haddii il ay ku dhacdo in lagu tufo waa la ilaystay ilaa nabigu sala allahu alay slam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi alcaynu xaq ish waa wax jira low kaana shayun saabiqa alqadar lasabaqatha alcayn lasabaqathu alcayn shay qadarta ka hormara hadduu jiro ishaa ka hormari lahayd qofkii marka ishaasi ay ku dhacdo oo la ilaysto nabigu sala alla alay slam wuxuu yidhaha markaa lagu tufo weliba gaar ahaan qofkii ilaystay haddii la yaqaano asaa ugu fiican inuu u yimaado oo uu ku tufo iyo walxumati miimtaani ma shidna alxuma ha dhihin alxumati oo loola jeedo sun sunta qofkii sumooba oo baalla intay cunaan qofka noocaasana in lagu tufo alxuma marka waa sunta baallada sida haraankii iyo masaskii wixii lamid ah wanamlati iyo namlada oo loola jeedo kasoo baxyo jirkaa kasoo baxyada jirka nabigu wuxuu amray in lagu tufo ayadan waida stuqsiltum min alcayni faqsiluu nebigu wuxuu yidhi waida stuqsiltum haddii laydinka dalbo inaad dhaqdaan min alcayni isha xaggeeda laydinkaga dalbo faqsiluu dhaq oo macnaheedu uu yahay haddii la yaqaano qofkii shaksigan jiran ilaystay haddii la yaqaano waa in loo tago oo la yidhaahdo qofkan dhaq u dhaq muxuu dhaqaa markaa marada qeybta jirka haysataa ilaa maryaha waagii hore waa la xiro jiray oo waxaa la xiro jiray qofku ridaa hoos ka qaadan jira korna isaaru ka qaadan jira marka ridaa-a qeybta jirka jirta waa inuu intuu soo bixiyo uu dhaqo biyahaas marka ridaa-aas lagu dhaqay ayaa qofkii la siinaa waidastuqsiltu marka haddii la idinka dalbo inaad qofkii marada meeshaas aada u dhaqdiin faksiluu haddii idinina marka u dhaqa ile qof walaalkaa daawadiisa ku jirta wa nahaa nabigu wuxuu reebay sala allahu alay salam can iddawaa'i alkhabiid nabigu wuxuu reebay daawada muxaramka ah addawaau alkhabiid ay almuxaram daawada muxaramka ah oo khamradu ay ka mid tahay oo wixii nijaaso ay ka mid yihiin waxaasoo dhan nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam waa u reebay daawo noqon maayaan wa amara nabigu wuxuu amray bikhidaabi rijlayni liwajcihimaa labada lugood in la cilaamiyo oo cilaan la saaro liwajcihimaa xanuunka ahaya dartood labada cagood qofka hadduu ka gubto uu ka xanuunsado nabigu wuxuu amray sala allahu alayh waala ali wasalam in cilaan la mariyo qofka loo cilaamiyo wallahu aclam halkaas ka jooga